الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسuلina محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا بعد فhذا هو الشhريط التاسع والأربعون من أشhرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي نفع الله به المسلمين ويبدأ هذا الشhريط من الباب 185 bاب فضل المشي إلى المساجد قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم قال man qadaa ila almasjidi ow raax qofkii masjidka u jarmara ama u baqoola acadda allahu lahu nusla dooriyuu alla u diyaariyaa kulamaa qadaa ow raax mar alla markuu jarmaado ama uu baqoolaba yani gelin hore hadday tahay gelin dambe hadday tahay mar alla markuu aadaba sooriya gaara diyaafad gaaro alla usii diyaarinaya alla usii kaydinaya maamuus iyo sharaf muttafaqun calayhi waxa weeyaan marka xadiidku wuxuu kusoo horumaray مئة وثلاثة وعشhرين وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته qofkii gurigiisa ku طahaaro qaata ثuma مضىa إلى beyti min buyuuت الlah haddana aada guri guryaha alla ka mida yani masaajida weeyaane liyqضيa inuu guto فريضة min فرائض الlah waajib oo waajibaadka alla ka mida salaadaha inuu guto daraaddeed u aado dan kale aan u aadin kaanat khuطuwaatuhu tallaabooyinkiisu waxay ahaanayeen إحdaahaa midood تxuط khaطيئaةa dembi tii ridaysa والأkراata kalena tarfacu daraجة darajay sare u qaadaysa rawah mslim labada tallaabo isku xigto labada lugood uu qaadayo yaa midna darajo lagu talacsiin midna dembi laga ridi midna inta ay tallaabooyinkiisi markaa mid yihiin uu sii qaadayo yay ku xidhan tahay marka fadliga uu helayo saasaan usoo maray inuu qofba qofku ka fog yahay masjidka uga fog yahay uga fadli badan yaho xadiidkii ubay bni kacbi haddana soo noqon doono iyo وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه nin أنصاareed baa jiri jiray oo aanan ogayn nin masjidka uga fogaansho badan وakaana laa تkطئhu صلاة salaadina ma gafaynin masjidkii uu salaad walba kusoo tukan jiray faqiila lahu waxaa lagu yidhi mise anaa ku idhi bay riwaayo kale ahayd oo shaki bay ahayde low اشhtarayta ximaaran tarkabuhu fi الظلmaaءi وفي الرمضاء mar haddaad iibsato dameer oo aad soo korto habeenka mugdigii iyo maalinta cagagubka ah qaala markaasuu yidhi maa yasurunii ana manzilii ilaa janbi اlmasjid ima faxiyaano ma ana jeclaysan uu gurigaygu masjidka dhinaciisa uu yahay oo ku dhow yahay inii uriidu an yaktuba lii mamshaaya ila almasjid warujuucii idaa rajactu ilaa ahli waxaan rabaa anigu in la ii qoro tallaabooyinkayga iyo socodkayga masjidka kolkaan usii socdiyo soo noqodkayga ciddayda aanu soo noqdaba faqaala rasuulu lahi sala allau alayhi waali wasalam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi qad jamaca allahu laka dalika kullahu intaasoo dhan alla waasuu kaa daray oo waxa aad ka xisaabantay alla waad leedahay oo alla waa kuu taxgeliyey rawaahu muslim waqad sabaqa fii raqam mi'a sabca wa halaaثiin wa can jaabirin radi allahu canhu qaal halat ilbiqaacu xowla almasjid dhoosaskii masjidka hareerihiisa ahaa yaa bannaanaaday faaraada banu salimata an yantaqiluu qurba almasjid qabiilada banu salima waa qabiiladu ka dhashee ayaa waxay dooneen inay masjid agtiisa usoo guuraan fabalaga dalika nabiya sala allahu alayh waali wasalam arrintaasuu nabiga soo gaadhay faqaala markaasuu lahum wuxuu ku yidhi balaganii anakum turiiduuna an tantaqiluu qurba almasjid qaaluu nacam ya rasuula allah qad aradna dalika arrintaa waan doonnay faqaala markaasuu yihi bani salima war banu salima ow diyaarakum tuktab aahaarukum diyaarakum tuktab aahaarukum guryihiina yani degmadiina jooga tallaabooyinkiina laydin qorayaayo faqaaluu markaasi waxay dhan maa yasurunaa annaa kunaa taxawalnaa nagama aanu farxiyeen inaan ahaan lahayn inaan soo guuro oo soo dhowaano maana ku farxinin allaana waafajiyo intaana soo guuray nabiga sal ly slm nooga hadliy ba marka rawaahu muslim warawa albukhaariyu macnaahu min riwaayati anas وعن أbي موسى رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم إنa أعظم الناaسi أجرا في الصلاة qofka ugu weyn xagga أجriga صلاada ugu أجri weyn أبعadهم إlayha mمشhan waa ka ugaga fogaansho badan xagga soo socodka faأبعadهم haddana ka kusoo xiga ugu sii fogaansho badan wاladي ينتظر الصلاة qofka salaada sugaaya xatىa يصليha mعa الإmاam ilaa uu imaamka la tukado yaa أعظم أجرا ka أجri weyn min الذي يصلي ثuma يناam intuu hore isaga tukado iska seexanaya salaadii oo waqtigeedii uu galay oo imaamku xoogaa yar daahsan yahay qofka suga ilaa imaamka kala tukado yaa ka ajri badan qofka intuu iska tukado afartiisa ragcadood iska seexdo gurigiisa aada متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال بشروا المشhaaئiina في الظلم إلى المaساaجد بالنuur التاm يوم القيامة ugu bishaareeya kuwa socodka badan ee tallaabo dheer u socdo ee meel fog ka soo aada masaajidda habeenada mugdiga ah nuur taam ah ugu bishaareeya maalinta qiyaama habeenada mugdiga ee hadday roobab iyo dhoobo iyo casli jiraanna dee waa sii ajir badanaya in sha allahu taعaalى rawahu abu daawuud wالtirmidiy waana xadiid صaxiix ahoo صaxaxahu الشhيkh الألباني في صحيح الجامع الصغير وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط laba goor baan soo maray xadiidka marna waan soo maray laba goor baan soo maray oo isaga oo kun iyo soddonana waan soo maray boqol iyo soddon iyo kow isagoona waan soo maray rawaahu muslim وعn أbي سعيid الخdري رضي الله عنه أن النبي صل سلم qاal إida ra'ayتm الرaجuلa yctaadu الmasاaجid markaad aragtaan ninku isagoo ka caada yeeshay masaajidda oo masaajidda un laazimaya fashhaduu lahu bالإimaan uga marakaca oo u qira iimaan qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllahi walyowmi اlaakhir alcaaya masaajidda alla waxa un camira qofkii alle iyo qiyaamo rumaysan ee kada saasu alla yidhihe kolkaa qofkaad calaamadaa ku aragtaan mu'min inuu yahay uga marag fura alaaya an akmil alaaya rawaahu tirmidiyu aayadda marka takmiilkeeduna wuxuu ahaa man aamana biاllahi walyowmi اlaakhir waaqaama الصalaaة oo salaadana hagaajiya وaata الزakاة zakadana bixiya walam yaksha ila اllah alla mooxalana aan ka baqin facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin kuwaasi waxay mudan yihiin inay noqdaan kuwa hanuunsan xadiidkan waxa rawahu tirmidi waqaala xadiiثun xasan xadiiثun xasan weeyaan buu dhahay alimaam الtirmidi radي allahu canhu xadiidkuna ضaciif weeyaan waxaa xadiidka kala wariyey أحmed iyo iبn maaja iyo iبn khuseyme iyo iبn xibaan iyo xaakim iyo nasaa-i iyo albayhaqi intaasoo dhaniba waa wariyeen xadiidkana waxaa ضaciifiyey الشheekh الألbاني في ضعيif الجامع الصغير ومشhكاة المصابيح وkذلika ضعفه iبن كثيiri رaحimه الله taعالى في تفسيره marka xadiidku ضaciif weeyaan sababku ku ضaciifayna waxaa weeye waxaa wariyey nin la yidhaaha dراج أبو السمح وهuوa ضaعيif في xadيiثi عن أbي الhyثم وhذا min riواayatihi xadiidkan kada ninka ka wariya أبو سعيid الخdري waxaa la yidhaha أبوالhyثم magaciisana waxaa weeyaan sulayman ibn camr cudwaani ninka ka wariyana waxaa la yidhaaha daraaj ibn simxaan ibn simcaan oo waxaanu ku magac dheeryahay abu sam ninkaas wuxuu ragga kale ka wariyo waa nin ragga ah. laakiin wuxuu ka wariyay abulhaytham uu daciif ku yahay marka kana abulhaytham buu ka wariyey marka xadiidku waa daciif baabu fadl intidaar salaa salaada sugiddeeda waqtii oon weli la gaadhin inta masjidka lasii tago ama kolkii mid lagu tuka in midii kale lagu sii sugo fadliga ay leedahay عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم qاaل laa يزaaل أxadكم في صلاaة ma kanت الصلاaة تxbسه midkiin kama zuulayo inuu salaad ku jiro in alla intay salaadu celinaysaba laa ymnachu aanu u diidaynin an yanqaliba ilىa أhlihi nuridiisa u gadoomo ila salaa salaada mooy salaad uun halkaa ku fadhi dab kale u fadhi ayna lahayn salaad buu ku jiraayo salaad ajrigeed baa u socda haddii shuruudeedii uu helana ducadii malaa'igta allow u dhaaf allow ka tooba aqbal allow muxuu ahay sidaasay dhahayaan muttafaqun calayhi markaa dad badan oo arrintaa ku khasaarsan baad arkaysaayo kolkii la tukado maqribkii la tukado inay masjidka intay ka soo baxaan ama masjidka hortiisii farfaristaan oo meel a ku ama jidadkii istaagaan oo wax maalayacni ah qofkii dan isagu leh danihiisa ilaashanayaayo kolka eh, muxua laba faa'iidooda middood buu haystaayo eh, dana adduunya buu qabsanaya laakiin kuwa bilaash isaga sheesheekaysta ee sheekadii iska macaansadee meelaha masjidkii culayssanaya inta ay ku jiraanba dhib uu ku yahay inaa lilahi wa inaa ilaa raajicuun dadkaasu waxaa weeye dad aada u khasaarsan weeyaan intaa yaree labada salaadood u dhaxaysa hadduu masjidka ku sugi lahaa salaada waxa uu la noqon lahaa ee gurigiisa la aadi lahaa kolkuu salaadaa tukado aad iyo aad bu u weynaan lahaa وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل الملaaئكaةu تصليi عlى أحadiكم malaaئgtu way u ducaysaa midkeed maadaama fii مصلaahu اladي صلىa فيihi inta uu joogo meeshiisii uu ku tukaday عليكم السلام maa lam يحdث waa intaanu weyse qaadku ka jabin تquل waxayna dhahaysaa اللهma اغfir lahu اللهma ارحمhu اللهma تب عaليه sidaasay dhahaysaa rawاه البخاaري وعن أنس رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشhاء إلى شhطر الليل habeen buu salaadii عشhaha dib u dhigay oo ilaa habeenka nuskiisa yuu dib ugu dhigay markaasuu soo baxay oo dadkii tujiyey ثuma أqبلa عalayna بوجهihi baعdama صلىa wejigiisu nala soo qaabilo waa nagu soo jeedsaday korkuu salaaddii tukaday dabadeed faqaala markaasu wuxuu yihi صلى الناaس ورqdوu dadkii waa tukadeenoo waa seexdeen وln تزاalوu في صلاaة منdu انتظرتmuuhaa salaadna ma aydan ka zuulin in alle intaad sugayseenba salaada intaad sugayseenba salaad baad ku jirteen salaad ajigeed ba idin socday rawاه البخاaري xadiidkanuna wuxuu kusoo noqon doonaa ألف وسبعمية ثمانية وأربعين baabu فضل صلاaة الجماعة عن بن عمر رضي الله عنهma أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم qاaل صلاaة الجماعة أفضل min صلاaة الفrd صلاaة الفrd yani صلاaة الفrdi wey salaada جamاacadu waxay ka fadli badan tahay salaada kelida بسبع وعشhريiنa درجة toddoba-iyo labaatan darajadood متfق عalيه وعن أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم صلاaة الرaجuل جamاعaةn tukashada qofku uu jamاaعة ku tukadaayo تضacafu waxaa laga laalaabaa calىa salaatihi fii beytihi wa fii suuqihi salaaddiisa uu gurigiisa ku tukado iyo tuu dukaankiisa ku tukado iyo sayladiisa ku tukado iyo hamsan wa cishriina dicfa shan iyo labaatan laalaab ismana burinayaan riwaayadii hore ibni cumar ee toddobiyo labaatan dhehaysa iyo tantabi wadalika kaasuna wuxuu yahay sababkaa sidaa ku noqotay idaa tawada'a markuu wayse fa axsana lwudu'a wayse u hagaajiyo uma kharaja ila masjidi masjidka u baxo laa yukrijuhu ila salaa salaad ma wax kale aanu bixinaynin lam yakdu ma tallaabsado khadwatan tallaaba ma tallaabsado ilaa rafcat lahu biha daraja ruficat lahu bihaa daradaa lagu tallaabsiiyaa waxudat canhu bihaa khatii'a dembina waa laga ridaa halkii tallaababa xadiida aan soo marray wuxuu sheegayay labada tallaabadood baa midna dembi ridaysaa midna darajo dallacsiinaysaa tanase labadiiba isku darto halkii tallaabo yaa labada loogu kulminaya faidaa sallaa markuu tukadana lan tazal almalaa'ikatu tusallii calayhi malaa'igtaan ka zuulayn inay u ducayso maadaama fii musallaahu meeshii ku tukada intuu joogo maa lam yuxdid intaanu waysaqaadkii ka jabin oo dhibaatana aanu la imaanin sheekana aanu la imaanin taqulu waxayna dhahaysaa allahuma salli calayhi allahuma arxamhu walaa yazaalu fii salaati man tahara salaa salaadna kama zuulayo in alle intuu salaad sugayaba muttafaqun calayhi wahala lafd lbuhaariy وعنه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعmى nin indhalaaba u yimid nebiga صلى الله عليه وآله وسلم وابن أmi مكتوم رضي الله عنه فqاla ya رsuul الله laysa lii qاa'd yqudnii إلى المسجد melihi qof i hogaamiyo masjidka i hogoomiya gacantay qabto weliba gurigiisuna waa fogaa wuxuuna ka ashtakooday madiina inay godad iyo xasharaad iyo bahalo badan ay leedahay fasa'ala rasuula اllahi sal ly slm rasuulka alla wuxuu weydiistay an yurakisa lahu inuu u rukseeyo oo fayusaliya fii beytii gurigiisa uu ku tukado farakasa lahu waa u rugsadeeyey markii hore uma falamaa wallaa markii uu noqday buu dacaahu u yeedhay faqaala lahu wuxuu yidhi hal tasmacu nidaa bisalaa ma maqlaysaa dhawaaqa salaada loo dhawaaqayo adaankaa qaala nacam qaala faajib soo raac marka xaya cala xaya alfalax kolka haddaad maqlayso oo macnahuna ay tahay kaalaya salaad tahay kaalaya waa liibaan tahay soo raaco ha ka hadhin rawaahu muslim wa can cabdillaah wa can cabdillaahi wa qiila camr bni qays cabdillahi bni qays mise camr bni qays almacruuf ibn umi maktuum almu'adin radia allahu canhu waa ninka indhaha lahaa ah waa ninka saaxibuqisaha ahaaye xadiidka abu hurayra qisadiisa uu sheegayay kii ka horreeyey weeyaane baa wuxuu yidhi qultu anahu eh, qaala yaa rasuula allah ina almadinata kahiiraة اlhawaam alhawaam yani alxasharaat wالsibaac iyo dugaag meel iska duuraho beeraley oo waxay ahayd tuulo oo kale tuulayaasha beeralayda oo kale oo dugaaguna habeenka iska yimaadaan faqaala markaasuu wuxuu yihi rasul lah sl l slam tasmacu xaya calى الصلاة xaya calى الفalaax xaya calى الصلاة xaya calى الفalax ma maqlaysaa xaya halan yani kaalay ama soo qaabil xaya calى الصلاة xaya calى الفalax xaya calى macnaheedu waxa weeyaan uxduruu ama aqbiluu ama tacaalow weeyaane rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix wamacnaa xaya halan tacaalى xadiidkun waxaa weeyaan waa xadiid biisnaadin xasan bu sheekh nawowi leeyahay radi allahu canhu lakin xadiidku xasan waa ka sarreeyaayo waa صaxiix صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiix ibn maaja wa irwاء الغaliil وعn أbي هurayرaةa رadي الله عanه أna rasuل الlah صل ل sلم qاal wاladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku jirtee laqad hamantu waxaan ku hamiyey an aamura bxaطبin fayuktaطb inaan amar ku bixiyo qoryo oo lasoo guro qoryo ثuma aamura bالصalaaةi fayuأdana laha salaada aan amar ku bixiyo in loo adimo oo loo adimo ثuma aamura rajula nin aan faro fayauma annaasa dadka u tujiyo uma ukhaalifa aan u weydaarto ilaa rijaalin niman oo guryahooda ku tukanaya salaadaasna salada cishahay ahayde fa uxarriqa calayhim buyuutahum aan ku gudo guryahooda muttafaqun calayh laba saddexdantada xadiidba waxay tusinayaan salaada jamaacado inay tahay fardu cayn fardu cayn labadii xadiidka ugu horreysay iyagu fadiilada ay leedahay bay tusinaysaa marka salaada keli loo tukadaan iyaduna inay asaxayso oo fadli ay leedahay laakiin laga fadli badan yahay bay tusinayaan laakiin saddexdantada xadiidba waxay tusinayaan inay salaadaasu farducayn ay tahay ka ibnu mascuud ee soo socdaan isaguna sidoo kale weeyaan leanno ninka indhahara ee dantaa gaarka a ah sheegtay iyo dhibaatadaa ee laga aqbali waayey ee imow la yidhi macnuhu waxay tusinaysaa inay farducayn xataa isaga ay ku tahay midda kalena xadiidkan hadda ugu dambeeyeyna tahdiidkaa waxay ku muteen in guryahoodii lagu gubo in kahadhidda ay ka hadheen daraaddeed ay ugu muteen waa inuu yahay shay waajib oo cayn ku ah ka tegitaankiisa marka wuxuuna rasuulku sal اlه alay slam uu uu hortii ku hamiyey uu uga tanaasulay taxgelin uu taxgelinayo dadka ahlufaradka aan ahayne haweenka iyo carruurta iyo kuwaas a ah mooyaane waa ku gubi lahaa mutafaq caleyh wa can ibni mascuudi radi allahu canhu qaal maن sرh أn ylقى الlaha taعaaلى غدا مسلما qofkii ku farxi lahaa inuu berri qiyaamaha weeyaan alla la kulmo isagoo muslima falyuxaafiظ عalى haؤulaaءi الصلaوaaت ha ilaaliyo oo ha ku dadaalo kuwan salaadaha ah xayثu yunaadaa bihina meesha loogaga dhawaaqayo dadka loogu yeedhayo oo masaajida ah faإن اllaha شharca لنبيiكم slى الlه عليه وaلي وسلم sunan الهudى alla subxaanahu watacaala wuxuu nebigiina u jideeyey jidadka hanuunka iyo khayrka ah wainahuna min sunani اlhudaa sunan hudiya bay kuununa ka mid yihiin walow anakum sallaytum fii buyuutikum ya walow anakum sallaytum fii buyuutikum haddaad idinku ku tukan lahaydeen guryihiina ku tukan lahaydeen kamaa yusallii hada almutakhallif fii beyti sida uu ugu tukanaya midkaas haraya ee gurigiisa ku haraya buu marka u duur haraya baa laga yaabaa laa taraktum sunnata nabiyikum sala allahu alayh waali wasalam waxaad ka tegi lahaydeen jidkii nebigiina aad ka tegi lahaydeen sala allahu alayh waali wasalam walow taraktum sunnata nabiyikum sala allahu alayh waali wasalam haddaad sunnadii nebigiina sala allahu alayh waali wasalam ka tegi lahaydeenna ladalaaltum waad lumi lahaydeen walaqad ra'aytunaa waxaan arkay wamaa yatakhallafuhaa yatakhallafu canhaa isagoo aanu kana harhaynin salaadantada salaadan cishaha inuu soo tukado ama salaadahoo dhan baba ilaa munaafiqu macluumu nifaaq ilaa qof munaafiqoo munaafiqnimadiisa la yaqaano mooyaane isagoo qof kale ka hadhaynin baan garanaya walaqad kaana rajulu nin baa wuxuu ahaan jiray yu'taa bihi kii la keeno yuhaadaa isagoo la weldaaminayo bayna arajulayni laba nin dhexdooda hareerahay kala hayaan xataa yuqaama fi saf ilaa safka la joojiyo safka la keeno dacfi wuxuu ka qaba aan socon karaynin qof keliyo gacanta soo qabteen aan kusoo socon karaynine laba qof ay hareeraha soo qabtaan sida rasuulka sala allahu alayh waali wasalam markii uu jiranaa habeenkii uu xoogaa yar khifaa u dareemay laba qof ay garbaha usoo qabteen ee safka loo keenay oo kale rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu yani limuslim qaala ina rasuula اlah sal ly slm callamanaa sunana اlhudaa ibnu mascuud baa wuxuu yidhi rasuulka alla wuxuuna baray sunana اlhudaa waina min sunani اlhudaa aلsalaaةa fi اlmasjid aladii yu'adanu fiihi masjidka lagu laga addimaayay in lagu tukado yaa sunan اlhudaa oo rasuulka allana barayna ka mid ah وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يquuل rasuulkii allaan maqlay صلaوaaت الlahi وaسلاaمه عaليه isagoo oo leh <coughs> maa min ثaلaaثaةin ma jiraan saddex saddex nin ma jiraan oo fii qaryatin meel tuula a jooga beeraley iyo wixii la mid ah walaa badwin meel baadiya ay kuwa joogaan ma jiraan laa tuqaamu fiihim الصلاة aan salaada jamaaco lagu oogaynin ilaa qad istaxwada calayhim الشhayطaan ilaa shayطaan baa ka qaalib noqday mujtamac in kastaba ha yaraada ee meel degan oo ama baadiya ah ama beled ah ma uu jiro oo salaada aan jamaaco lagu tukanaynin ilaa dadkaasu waa dad uu shaytaan ka xoog roonaado shaytaan uu qaatay baadiyaha soomaaliyeed aad iyo aad bay ugu liid ugu liidan jireen meelaha qaarkood aan salaada jamaacaba nin waliba gurigiisa inuu iskaga tukado adhigiisa hortiisa iyo u tukada ay u badnaan jireen marka shayطaan baa dadka noocaas oo kale qaatay buli rasulka sal ly slm facalaykum biاljamaaca war jamaacada ogaada oo ku dadaala fainamaa yaأkulu الdi'bu min alganami اlqaasiya wuxuu ka cunaa yeygu adhiga midda gaar u faquuqatay buu ka cunaa adhiga oo raacigiisi uu dhex joogo isku duuban wuu ka warwareegayaa bahalku waa ka wareegayaa marka midda adhiga ka hadhay ama gaar uga baxday kaasuu dafaa marka isaguna shayطaankuna waa di'bu الإnsaan oo midka gaar jamaacada uga baxa kaasuu isna duubsanayaa rawaahu abu dawuuda biisnaadin xasan abu dawuud baa xadiidkan wariya biisnaadin xasan waana sidaa uu sheegay oo xadiidku xasan weeyaan xasanahu sheikh اlalbani fi صaxiix الjaamiع الصغيir waxaa xadiid kale isaguna riwaayo kale jirto oo dhahaysa man samica النداءa falam yaأtihi falaa صalaaةa lahu إila min cudrin qofkii adaanka maqla ee aan imaanin ean salaaddaa la soo tukanin salaad ma leh yani salaaddaa lagama aqbalay waa iska ansaxaysaa laakiin lagama aqbalay waa tahdiid culus markaasna ilaa cudur inuu jiro mooyaane xadiidkanna waxaa wariyey ibnu maajah ibn xibaan iyo xaakim iyo abu dawuud can ibni cabaasin radi allahu canهuma wa صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiix jaamiع الصغيir wa fi irwa اlqaliil baabu اlxahi calى xuduuri اljamacati fi الصubxi wاlcishaaء labadaas salaadood si gaar ah oo in jamaacadooda looga soo qayb galo can cثmaan bni cafaan radi allahu anهuma qala radi allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wali slm yaquul man sala اlcishaaءa fi jamaaca fakaأnamaa صallaa nisfa اleyl qofkii jumcaha cishaha jamaaca ku tukada wuxuu la mid yahay sidii isagoo habeenkii nuskii salaad ku jiray oo kale waman salla subxa fii jamaaca qofkii subaxa jamaaco ku tukadana fakaأnnamaa salla leyla kulah habeenkii oo dhan isagoo tukanaya buu la mid yahay rawah muslim marka labadan waxaad moodaa inay sidaa u kale fadli badan yihiinoo salaatoo cishaha oo jamaaco lagu tukadaana ay u dhiganta nisfu lleyl salaatu subax oo jamco lagu tukadaana jamiica leyl ay u dhiganto laakiin riwaayada soo socota baa caddayn doonta inay labadaas salaadood isku mid yihiin oo mid waliba nus ay u dhiganto oo tan la leeyahay qofkii subaxa tukadaa wuxuu la mid yahay qof habeenkii oo dhan tukanayay waa haddii cishihiin ou jamco isna ku tukado rawaahu muslim wa fii riwaayati tirmidiy can cusmaana radi allahu canhu qaal qaala rasul lah sal ly slm man shahida alcishaaءa fii jamaaca qofkii jamaaca jumcaha uga cishaha uga qayb galo cishaha ku tukada jamaaca kaana lahu qiyaamu nisfi leyla habeen nuski tukashadii buu leeyahay waman sala alcishaaءa wاlfajra jamaaca qofkii cishaha iyo subaxa ku tukada jamaacana kaana lahu ka qiyaami leyla habeen dhan tukashadii buu la mid yahay rawahu tirmidi waqaala xadiiثu xasanu صaxiix wa huwa kama qaala fi xadiiثu صaxiix saxahu sheikhu اlalbani fii صaxiix jaamic الصaغيir wa صaxiixi الtirmidi wa صaxiix ee sunan abi dawuud وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuل اه صل ل سلم qاaل low taclamuuna ma low yaclamuun hadday ogaan lahaayeen ma fi الcatamati والصبح laأtowهmaa walow xabwaa wa imaan lahayn walow gurgurad ba ahaadeene متfq عalيه وqad sabqa bطuulihi isagoo dherarkiisile buuna soo hormaray oo wuxuu ku soo hormaray mxuaha ألف وثaلaaثa وaثaلaaثiin wuuna soo noqon doona mar labaad oo ألف ثaلaaثa وثamaaنiin ayuu ku imaan doonaa وعنه رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم laysa صلاaة أfqلa عlى المنaafiقiina min صلاaة الفجر والعشhاء salaadi ma aha midda kaga culays badan munaafiqiinta labadaas salaadood subaxa iyo cishaha ah walow yaclamuuna maa fiihimaa laatowhumaa walow xabwaa hadday ogaan lahaayeen wax ku jira khayr ana wa imaan lahaayeen walow gurguuradba ha ku yimaadeene muttafaqun calayh marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan munaafiqiinta salaad oo dhan way ku culus tahay laakiin way kusii kala culus tahay sida alla uu yidhi wainaha lakabiiraة إla calى اlkhaashiciin jacalana allah min alkhaashiciin متفق عليه bاب الأمر بالمحاaفظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشhديد في تركها أمرka la isfaray in la ilaaliyo oo la dhowro oo lagu dadaalo salaadaha شhanta ee faradka ah iyo nahyiga adag iyo goodiga daran ee ku yimid ka tagidooda qال الله تعالى xاaفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ilaaliya shanta salaado salaadaha oo dhan shanta ilaaliya salaadii fadliga badnaydna si gaar usii ilaaliya waa salaada casr eh alwusطى yani الfضlى weeyaan salaadii dhexdhexa ma wa qaala tacaalى fain taabuu وaqaamuu الصلاaةa وaatow زakاة fakhalluu sabiilahum waa kufaartii baa marka la sheegaya hadday ka soo noqdaan gaalnimadoodaas oo salaadii ay tukadaan oo zakadii ay bixiyaan faraha ka qaado oo mxuaha taabanina وعn عن بن مسعوud رضي الله عنه qال سألت رsuuل الله صلى الله عليه وaلي وسلم ba waxaan weydiiyey أي الأعماaل أفضل qاala الصلaوaaت عalى وqtiha camalada kee ugu fadli badan baa weydiiyo markaasuu wuxuu yihi salaada oo waqtigeeda lagu tukado qultu ثuma أyun haddana kee baan idhi qaala markaasuu yihi بr الوaaliدين qultu ثuma أyun qaala الجiهاad في سبيiل الlah متفق عlيه وqad sabqa رqم ثلثمية واثنى عشر وسيأتي إن شhاء الله رqم ألف ومئتين ستة وثمانين وعن ابن عمر رضي الله عنهما qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم بني الإسلام على خمس iسلاamnimadu waxaa lagu dhisay شhan baa lagu dhisay شhan tiir bay ku dhisan tahay شhan tiir bay ku dhisan tahay شhahaadaةi أn laa إلaha إلا الله وأن محمدا رsuuل الله وإقاam الصلاة وإيتاء الزكاة وxج wa sowmi ramadaan riwaayadaa badankood markao sidaa soom xajulbeydkiisa waxay horreysiiyaan sowmi ramadaanna waa horreysiiyaan riwaaya sidaa ku agsidaana waa jirtaa muttafaqun caleyh waxaanu laba goor buu imaan doonaayo alf wa miatain wa sita waa ku imaan doonaa alf wa miatain waxi wa sabciinna waa ku imaan doonaa wacanhu radi allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allau alيyh waali wasalam umirtu an uqaatila annaas waxaa la ifaray dadka inaan la dagaalamo waa mushrikiinteed xataa yashhaduu an laa ilaha ila اllah wa anna muxamada rasuulu الlah wayuqiimu الصalaaة salaadan ay hagaajiyaan wayutu zakaa zakadana ay bixiyaan marka saddexdaaba ilaa isku daraan waa lala dagaalamay faidaa facaluu dalik kolkay sidaa yeelaan casamuu minii dimaa'ahum وamwaalahum ilaa bxaqi الإسlaam وxisaabahum calى اllah waa iga xifdisteen oo waa iga ilaashadeen oo iga mancisteen dhiigooda iyo maalkoodaba ilaa xaqood islaamka xaqiisa oo mooyaane wax islaamnimadu ay waajibinayso in qofka lagu dilo ama lagu dhaawaco ama maalkiisa laga qaado inay la yimaadaan mooyaane xisaabtoodana alla la dirkaayo allah ku shaqalahoo munaafiqnimo haddii arrintaa ka galayaan anuu danka ma baadhayo oo waa ka aqbalaya daahirka muttafaqun calayh can mucaadi radi allahu canhu qaala bacanii rasuul lah sal sl il yman rasuulka allah yaman ii diray faqaala markaasuu yihi innaka ta'tii qowma min ahli اlkitaab adigu waxaad u tegi doontaa niman ahlukitaab ah fadcuhum ugu yeedha ilaa shahaadati an laa ilaha illa allah wa anii rasuulu llah sidaa ugu yeedh marka ugu horaysa fain aطaacuu lidalik hadday kaakaa yeelaan faaclimhum waxaad u sheegtaa in allaha tacaala iftarada calayhim alla inuu ku waajibsaday hamsa salawaati fi kuli yawmin walayla fainhum aطaacuu lidalik hadday kaa kugu yeeraanna faaclimhum ana allaha tacala iftarada calayhim sadaqatan tu'qadu min aqniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim sadaqad oo zaka-ho laga qaadayo maalqabeenkooda oo dib loogu celinayo saboolkooda inuu alle ku waajibiyo u yaal u sheeg fainhum aطaacuu lidalik faiyaaka wakaraa'ima amwaalihim wاtaqi dacwaة اlmadluum weli waxaa inoo socda xadiidkii mucaad ibni jabal radia allahu canhu ee ku saabsanaa qisadii diritaankiisii rasuulku sala allahu alayh waali wasalam uu u diray yeman iyo tacliimaadkii uu siiyey iyo habkii ku saabsanayd habka uu dacwada u gudanaayo marka wuxuu leeyahay marxaladii ugu dambaysay midda ku horeysay wuxuu leeya waxaad u sheegtaa alle inuu ku waajib yeelay zako sadaqa oo laga qaadayo aqniyadooda maalqabeenkooda oo lagu celinayo fuqaradoodana fainahum ataacuu lidalik hadday taana yeelaan faiyaaka wa karaa'ima amwaalihim waataqi dacwata almadluum kala ilaali adiga iyo maalkooda kuwa wanaagsan inaad ka xulato iskana ilaali qof a dulmiyayda inuu ku habaaro yani waxbaha dulmin weeyaan ila habaarka kama celin karay side fainahu laysa baynahu wa bayna allahi xijaab xaalku wuxuu yahay iyadii alla inu aanu xijaab u dhexaynin mutafaqun caleyh wacan jaabiri radi allahu waana soo maray xadiidkaas oo laba boqol iyo sideed isaguo lambarkiisu yahay yaan ku soo maray wacan jaabirin radi allahu canhu qaala samictu rasuul اllahi sala اlه alay slm yaquul ina bayna اlrajuli wa bayna الshirki wاlkufri tarka الsalaa rawaahu muslim <coughs> qofka iyo mushriknimo iyo gaalnimo waxaa u dhaxeeya salaada ka tagitaankoo ka tagitaankeeda oo qofkii marka haddii uu ka tago salaadii shirki iyo kufri buu ku dhacayaa rawah muslim shirki iyo kufri inuu ku dhacayo oo mushrik eh, muxua kaafira uu noqonayo shaki male axaadiidtu saxiixihi inay arrintaas ku idlaaqday laakiin waxaa weeyaan arrintu kufrigaasu muxuu yahay ma kufrigii kabiirka ahaaba adilada laga baxayay mise waa kufrigii asqarka ahaa ean millada lagaga baxaynin arrintaas waa arrin eh, khilaafi ahoo culamaaء الmuslimiin qadiima wa xadiidan ay isku khilaafeen eh, laakiin sida aniga ila rajaxan waxaa weeyaan in ay tahay kii asqarka ahaa inuu yahay leanno xadiid arrintaa fasiraysa baa jirta xadiidana marka sida ay bacdu culamaa mucaasiriin ay sameeyaan oo iyagu aad mooddo inay u tacasubayaan inuu shirkaasu kii akbarka ahaa yahay waxay doonaan inay kala rajaxaan marka kaasoo kalena tarjiix ma leh horta tarjiix horta looma bayro ilaa horta tawfiiq uu suuroobi waayo tawfiiqiina bixamdi illaah waa uu suuroobaya rawahu muslim وعan buraydata radي allahu canhu can الnabiy slى اlه alيه waslم qaal alcahd اladii baynana wa baynahum الصلاة sallanta noo dhaxaysa annaga iyaga waa u salaada waman tarakaha faqad kafar qofkii ka taga ayuu waa gaaloobi rawahu tirmidi wa qaala xadiidun saxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku saxiix weeyaan saxaxahu sheikhu lalbani fi saxiix jaamic sagiir damiirka baynanaa wa baynahumta wuxuu leeyay midkanka mucalliqiihi wuxuu u noqonayaa munaafiqiinta munaafiqiintu u noqonoo intay salaada tukanayaan waa iyagu oo lagu og yahay inay munaafiqiin yihiin waa la iska dhaafayaayo marka muxuu ahay daahirka fi cidaadi اlmuslimiin ayay ahaanayaanoo muslimiin loola mucaamaloonaya haddiise marka salaaday ka tagaan gaalnimo sariixay kolkaa la yimaado وعn cabdاللahi bni shaqiiqi التaaبiciي الmتafqi عlى jalaalatihi raximah الlahu taعaalى ninkaa taabiciga ha la yidhaha cabdالlahi bni shaqiiq الcuqayli wuxuu leeyahy radي allahu canhu qaala qaala rasuul اlahi slى الlaه عalيه wali wsلم kaana asxaabu rasuuli الlahi slى الlaه عalيه wali wsلم asxaabtii rasuulka alla slى الlaه عalيه wali wsلم radي allahu canهum waxay ahaayeen laa yarawna kuwan u arkaynin shayئa min alأcmaal wuxuu acmaasha ka mida tarkuhu ka tegidiisuna salaatu ay tahay maana u arki jirin inuu jiro غayra الصلاة aan salaada ahayn rawaahu التirmidiyu fi kitaabi الإimaan بإsnaadi صaxiix kitaab الإimaan yani min min jaamicihi aw min sunanihi weeyaan waana saasuna yidhah wuxuu waa xadiiثun صaxiix waana sidaa uu sheegay oo xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu sheikh الألbaniي xafidahu الlahu taعaalى fii صaxiixi التarغiib والtarhiib dabcada saddexaad ee midda ugu dambaysa ah yuu ku صaxiix yeelay وعan أbi هurayرaةa radي الله عanه qala qala rasuul اlah slى الlه عليه وaلي وsلم إna أوla ma yuxaasaب bه الcabd yومa القiyaamaةi min camalih صalaaته qofka wax lagula xisaabtamayo oo lagu xisaabayo camalkiisa maalinta qiyaamaha waxa ugu horeeya salaadiisa salaadaa qofka horta hore lagu xisaabayo fain صalaxat faqad aflaxa وأnjax haddii ay hagaagto waa uu muxuu ahay waa liibaanay oo waa najaxay wain fasadad hadday salaaddii xumaatana faqad qaaba wa khasir waa hoogay oo waa khasaaray fain intaqasa min fariidatihi shay-an wax hadduu ka naaqusiiyo faradkiisana qaala rabu caza wajal rabbi baa wuxuu dhahayaa اnduruu hal licabdii min taطawuc fiiriyo inuu addoonkaygu inuu leeyahay wax sunnaa inuu leeyahay oo loogu kabo faradkiisa ka naaqisay fayukamalu minha ma اntaqasa min alfariida haddii marka laga helo wax farad sunnaa loo helo waxaa looga kabayaa wuxuu ka naaqusiyey fariidadiisii ثuma yakunu saa'iru الأcmaali calىa hada camalada inteeda kalena sidaasay ahaanayaanoo mid walbaba ka faradkaaba horta hore loo soo qabanaya lagu xisaabayaa hadduu faradkaas u tooso waa u toostay eh, camalkaasu waa toosay haddii faradku ka naaqasiyana sunnihii baa looga tebayaa marka halkan waxaa ka muuqata salaada ahamiyada weyn ee ay leedahay ayaa nusuustan oo dhan ka muuqata eh, nusuustaan soo marray ee kufriga kuwii ka dhigaayay iyo kankada wax lagu xisaabayay inuu ugu horreeyay iyo waxaa dhan waxaa ka muuqda ahamiyada weyn ee salaadu ay leedahay baa ka muuqata waxaa kaloo meesha muxuu ahaayey laga fahmayaa in dadku sunnooyinka ay badsadaan inay u wanaagsan tahay le'annahu bani aadam baa naha naaqisahoo daciifahoo inayna faradkii mi-a fil mi-a la nimaadno ma damaani karo marka waxaa weeya si faradkaa wixii naga naaqusala inoogu kakabo alle subxaanahu watacaala isagaa og naqsigeenna iyo dacfigeenna og oo inoo sameeyey waxyaalo lainoogu kakabo oo wainoogu hagaajiyo inoo sameeye inaan ka faa'iidaysanno markaas oo tusaalaha alle subxaanahu watacaala iyo raxmadiisa aan qaadanno oo markaas sunnooyinka aan badsanno way si qarabkii lainoo inoogu kabo waxaa kaloo marka iyaduna jirta xadiidkankadu leh wax qofka camalkiisa loogu xisaabo waxa ugu horeeya marka wuxuu sheegayaa waxyaalaha acmaasha ah, nusukiyada ah ee isaga iyo rabbi waxa u dhaxeeya ah taas weeyaan amaa xagga kale ee dadka marka loo kala xuquuq qaadayo oo waxyaalaha isku lahaayeen xuquuqda isku lahaayeen loo kala qaadayo waxa ugu horeeya wax dadka loogu kala xisaabo oo loo kala qaado dhiigga ugu horeeya baabu fadl الصف الأول والأmr بإtmaam الصفوف الأول wataswiyatiha wataraasi fiiha safka hore fadligu uu leeyahay iyo amarka la isfaray in sufuufta hore la kaamil yeelo oo isagoo sufuuftii hore wax ka dhiban tahay sufuuf kale aan la samaynin oo haddii naqsi uu gelayo safka ugu dambeeya un uu galo ah iyo sufuufta toosinteeda qalqallooc iyo kala horrayn iyo laga ilaaliyiyo isku dhejinteeda safkii labadii qofba ay jiq isku yihiinoo aan meel bannaan ayna lahayn meel qofka dusi karana ayna lahayn can jaabir bni samurata radi allahu canhuma qaala kharaja calayna rasuulu llahi sala allau alay wasalam rasuulka alla noo soo baxay faqaala markaasuu yihi alaa tusafuuna kamaa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha miyaydaan u safaraynin sida malaa'igtu ugu safato rabbigeed agtooda agtiisa ay ugu safato qulnaa yaa rasuula allah wakayfa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha siday ugu safataa malaa'igtu rabbigeed agtiisa qaala markaasuu yihi yutimuuna الصufuufa الأwal waxay taam yeelaan sufuufta horey taam yeelaan wayataraasuuna fi الsaf xagga safkana way isku dhegaanoo dhab bay labadii qof bay isku noqdaan saasay marka waa inay u saftaan rawaahu muslim sidaa marka ina muslimiintu oo rabbigood iyaguna u cibaadaysanaya u tukanaya oo rabbigood oo iyagu ayna arkaynin hortiisa jooga waxa u wanaagsan inay isku shabahaan malaa'igta muqarabiinta ah rabbigood subxaanaه wa tacala agtiisa ku safata oo alle subxaanaه wa tacala uu ka warramay wainaa lanaxnu saafuuna wainaa lanaxnu musabixuuna inay yidhaaheen ah inay taa isku shabahaan oo sufuuftooda sufuufta malaa'igta oo kale ay ka dhigaan rawaahu muslim وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuل الlه صلى الله عليه وaلي وسلم qاaل low yعلم الناaس ma في النداء والصف الأول ثuma lm yجidوu إلا أn ystahimuu عlيه لاstahmوu متفق عlيه وqad سبقa برqم ألف وثلاثة وثلاثين وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه وaلي وسلم خyر صفوف الرجاaل أولها وشhرها آخرها وخyر صفوف النساء آخرها وشhرها أولها رواه مسلم ragga sofafyaalkiisa waxaa ugu fiican ka ugu soo horeeya xagga imaamka ugu xiga ee haweenka uga soo fog waxaana ugu xun ka ugu dambeeya xagga haweenka usoo ugu sii dhow haweenkanoo bilcagsi weeyaanoo sufuuftooda waxaa ugu fiican safka ugu danbeeya ragga uga fogaansho badan waxaana ugu fiican safka ugu eh, maxaaye ugu xun safka ugu horreeya ragga ugu dhow marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan iyada oo masjidkii lagu wada tukan jiray oo xataa ma ayna kale lahayn daah iyo dowr gaarahoo haweenka loo sameeyey iyo ma ayna lahayn waqtigii rasuulka sal allau alay slam waa jiray albaab gaaraho haweenka ay ka soo galaan isagu waa jiray laakiin ma ayna lahayn eh, muxuaha meel u gaara iyo wax sidaas iyo ma ayna lahayn eh, markaas eh, masjidka waa la iskula tukan jiray laakiin waa la kala habaysnaayo sufuufta horena raggaa lahaa sufuufta dambena haweenkaa lahaa marka raggii waxaa lagu gubaabiyey inay sufuufta hore galaan oo haweenka aada ugaga fog haweenkana ay kuwa dambe oo ragga aad ugaga fog ay ku tukadaan rawaahu muslim وعn أbي سعيid الخdري رضي الله عنه أن رsuل الlه صلى اه عليه وسلم ra'ىa min أصxaabihi تأhuraa asxaabtiisii wuxuu ka dareem waxaagaa dib u dhacahoo heerkii wanaagsanaa hortii hore ay joogeen iyo nashaadkoodii iyo waxoogaa uu yar dabcay faqaala lahum markaasuu ku yihi تaqadamuu faأtamuu bi soo hormara oo igu daydo oo i fiirsada oo salaadayda fiirsada waliyأtama bكم man baعdaكم ha idinku daydo oo ha idin fiirsado dadka idinka dambeeyaana laa yazaalu qowmun yata'aharuun rag baan ka zuulaynin inay dib isu qabtaan oo dib usii baxaan xataa yuakhirahum allah ilaa egana dib u dhigo oo khayrka uu ka reebo allahuma laa tuakhirna rawaahu muslim وعn أbي مسعوudi رضي الله عنه qاaل kاna رsuل اه صل ل سلم يمسxu manaakibna في الصلاة garbahayagu taataaban jiray nebigu salى الlaه عليه وaلي وسلم oo isku toosin jiray ويquل wuxuuna dhihi jiray اstawوu وlaa تkhتلفوu faتkhتلفa qلوبكم sinaada oo toosnaada oo ha iskhilkhilaafina yaan quluubtiinu iskhilkhilaafine liyalinii ha igu soo xigeen minkum ululأxlaami والnuhaa kuwa qaangaadhka u saaxiibka ihiyo oo qaangaarka iyo caqliga iyo kuwa caqliga iyo waxgaradka iyo labadaas ay kusoo xigeen uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum haddana kuwa kusoo xigo haddana kuwa kusoo xigo sidaas marka dadku inay suhuurta u kala galaan oo muxuaha ragga waayeelka ahee ahlucilmiga iyo sufuufta hore ay galaan sufuufta kale kuwa kuwa kusoo xig sidaas ay noqdaan ilaa carruurta iyo ay ugu danbeeyaan ragga caamadi iyo sidaasa marka suubtana loo kala habeynaya rawaahu muslim وعn أنس رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه وسلم سwوا صفوفكم فإن تسوية الصف min تmاam الصلاة sima safafyaalkiina sima oo hagaajiya لأnna sufuufta simideeda iyo hagaajinteedu waxay ka mid tahay salaada taamyaalkeeday ka mid tahay متafq عalيه salaada taamyaalkoodana marka waa mid lays amray aqiimu hadiyo goor lagu hayo marka salaada taamyaalkeediina wuxuu ku xidhan yahay sufuufta hagaajinteeda sufuufta hagaajintoodu marka waa inay waajib tahay oo aad iyo aad loo daryeelo oo aan la fudaysanin wa fii riwaayaةi الbukhaariي faina taswiyaة الصfuuf min iqaamaةi الsalaa bedela min tamaam الsalaa ayuu wuxuu uhi min iqaamati الsalaa iqaamatu salaadka la isfaray iyadaaba kasii waadaxsan oo weliba nusuusta amraysa waafaqsan ah iqaamatu salaadka la isfaray ee nusuusta faraha badan ee axaadiid iyo aayaadka lehe ay farayso bay ka mid tahay sufuufta hagaajintooda ee hagaajiya sufuufta وعنه رضي الله عنه qaala uqiimat الصلاة صلاadii baa loo أqimay فأqبل عlaynaa رasuل الlه صلى اه علي سلم بوجهi faqاal أqimuu صفوفكم وتراasuu فإنii أrاakم min وراءi ظهري رwاه البخاaرiي بلفظه ومسلم بمعنaaه salaad inta loo aqimo loo kacay buu rasuulku salى الlaه عليه وaلي وسلم nagu soo jeedsaday markaasuu wuxuu yidhi sufuufta toosiya oo isku dhegdega oo muxuaha qumaati isu cidhiiryada leanna anugu waxaan idinka arkaa dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkay rawaahu الbukhaarي wa fii riwaayati lilbukhaariي wa kaana axadunaa yulziqu mankibahu bimankibi صaaxibihi waqadamahu biqadamihi midkayo wuxuu ku dhejin jiray garabkiisuu garabka saaxiibkiisa ku dhejin jiray gommadiisana gomadda saaxiibkiisa ku dhejin jiray marka labada haddii qumaati la isugu dhejiyo safkii taraasigiisiiba warku alle helay marka dadka qaarkoodoo lugaha un isa saara garbaha ay kala fog yihiinna qalad weeyaan kuwa garbaha ay kala fog yihiinoo oo lugaha un intay kala bixiyaan lugaha isgaadhsiiyana qalad weeyaanoo qolo walba waxba u dhiman waa in labadaasba laga ilaaliyo garabku garabka ku deganaado gomaduna gomadda ku deganaato taasaa la rabaa gomadda gomadda ku dhegitaankeedana in faraha un inta la isgaadhsiiyo labada qadintooda kale bannaan weyn u dhexeeya maahee waa ina kumaantiisa u dheerahaadaan labada lugood وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رsuuل الله صلى الله عليه ولي وسلم يقول لتسوuna صفوفكم wala sufuuftiina waad simaysaan ow layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum ama alla wejiyaalkiinu iskhilaafsiin doonaa wujuuhda ayaana qaar waxay ku fasireen qulubtay ku fasireen qaar daahirkeedaasay marka ku dayeen labada macno ee ay u sheegeen shuraaxduna waa soo sheegnay muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin ana rasuula اlah sl l slm kaana yusawii sufuufana suuftayadu hagaajin jiray nucmaan baale sidaas radi allahu canhu xataa kaanahu kaanamaa yusawii biha lqidaac xataa sidii ou isaga oo qidaacda ku hagaajinay qidaacdana waa jamcu qidxin waxaana weeyaan qidxiguna waa sahmiga leedka weeye intaan weli muxuu ahay la baarimaynin oo aan fallaadhana la gelinina usha uun uu yahay yaa la yidhaahaa qidxi la yidhaahaa amaa qadax kolka la yidhaaho oo la kor dhabo qaabka iyo daalkaba kaasu waxaa weeyaan waa weel wax lagu cabaa qadax la yidhaaho markaas sidii isagoo ulna u toosinayo oo kale bu safkaya u haajinay sida hadda khuطuud ay ugu sameeyaan layman maxaa salaada maxaa safka la isla fiirsado sidaasoo kale bay markaa yuu yeeli jiray laakiin ul kuma hagaajin jirine sida ugu dadaali jiray toosintooda inbuu ka warramayaa xataa ra'aa annaa qad caqalnaa canhu ilaa uu ka arkay way kala noqotay inaan ka fahamnay oo aan isku filannahay oo aanaan u baahnayn marka in la tootoosiiyo ثuma kharaja yowman maalin buu soo baxay faqaama waa istaagay meeshuu ku tukanayay buu istaagay xataa kaada yukabir ilaa uu ku dhowaaday inuu xidho wara'aa rajulan baadiyan sadruhu min asaf wuxuu arkay nin oo xabadkiisu safka uu ka soo baxsan yahay faqaala markaasu wuxuu yidhi cibaad allahi latusawuna sufuufakum aw layukhaalifana allahu bayna wujuuhikum xadiidkana marka waa soo marray oo boqol iyo lixdan isagoo lambarkiisu yahay aynu soo marray wacan ilbaraa bni caazib radia allahu canhuma qaala kaana rasuulu lahi sala allau alay waslam yatakhallalu sufuuf sufuuftuu ka dhex dusi jiray min naaxiyati ilaa naaxiya dhan kasoo geli jira dhanka kale uga dusi jiray yamsaxu suduuranaa isagoo taataabanaya laabaha yaga taataabanaya in isku toosan tahay in kala feerinayo wa manaakibanaa iyo garbahan garbaha yagaba xadiidkii horena marka garbuhu taataaban jiray bay tana suduurtana waa ku tartay wayaquulu wuxuuna dhihi jiray laa takhtalifu fatakhtalifa quluubakum quluubukum wa kaana yaquulu wuxuuna dhihi jiray in allaha wamalaa'ikata yusalluuna cala sufuufi اlأwal alliya malaa'igtiisuba waxay ku salliyaan safafyaalka hore marka alla muxuu ahay salligiisuna waa raxmad malaa'igta sufuuftaadu salligaaduna duco weeyaan xadiidka waxaa wariyey abu daawuud iyo axmed ayaa wariyey biisnaadin xasan isnaadin xasan sheekh tirmi nawowi baa sidaa leh xadiidka waxaa kaloo isna wariyay ibnu xibbaan oo saxiixna ka dhigay waxaana saxiixnimada ku raacay الsheikh الألbani xafidahu الlahu taعaalى oo xadiidka صaxiix buu ka dhigay fi صaxiix الjaamiع الصغيir ayuu saddex meelood kaga soo arooriyey oo صaxiix uu ka dhigay saddexdaba وعan ibn cmr radي الlahu canهuma أna rasuul الlahi صلى اه عlي sلم qaal aqiimu الصفuufa safafyaalka toosiya waxaaduu bayna الmanaakib isku toosiya isku hagaajiya garbahana wasudu lkhalal daldaloolada qaryo awda waliinuu biaydi ikhwaanikum u jilicsanaada oo hoggaansama walaalihiin gacmahooda walaalihiinna safka hagaajinaya ee idinsoo hore gadaal ubaag usoo sidaa ama kuwa idinku xiga ee usoo jiidanaya ee soo raac ku dhahaya ama muxuu ahaay gadaal usoo baxo ila sima kuwaas marka u jilicsanaada oo ha cinaadinoo haysadkaynina eh u hoggaansama walaa tadaruu furujaatin lishayطaan ha uga tegina daldaloolo iyo meel uu ka soo galo shayطaanka man wasla safan wasalahu اllah qofkii saf xidhiiriya alla xidhiiriya waman qaطca safan qaطcahu اllah qofkii qof saf gooyana oo meel intuu ka baxo meesha ay dalooshantana isagana allaa gooya walciyaadu biاllahi min qaطicati اllahi subxaanaه wa taعaalى rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waa sidaa uu sheego isnaadkuna xadiidku صaxiix weeyaano صaxaxu اlalbani fi صaxiixi الtargiib wالtarhiib wa can anasi radي allahu canhu ana rasul lah sl slm qaal qusuu صufuufakum waqaaribuu baynaha sufuuftiina isku dadejiya yani saf walbaba waqaaribuu baynaha iskuna dhodhoweeya yani labadii safba yayna wax badani u dhaxaynin inta kolka ay sujuudayaan iyo ayna iska soo gaadhaynine qofka kaa horeeya barida aadan madaxa kaga gujinaynin sidaa kolal badan dhacda muxuu ahaayey intaasun marka ha kala qurugsanaadeen laakiin yayna aada u kala fogfogaanin fawladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay allah ay nafteyda go-aantiisa ku jirtee inii la ara shayطaan anigu shayطaankaan arkayaa yadkulu min min khalali الsaf kaأnnahu اlxadaf isagoo ka soo gelaya daldaloolada muxuu ahay safka ka soo gelayaan arkayaa sidii isaga oo xadaf ah xadafkaana marka isagaa fasari doona rawaahu <clears throat> xadiiث صaxiix rawaahu abu dawuuda biisnaadin calىa sharطi muslim waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صaxahu fi fi صaxiix الjaamiع الصغيir wاlxadafu alxadafu bxaءin mhmlaة wadaءin mucjamaة maftuuxatayn xadaf la yidhaaho ثuma faa-in wa hiya غanm suud صغاar takunu bاlymn ari madmadow oo yeman jooga xadaf midiiba la yidhaahaa tasqiirtooduna waa xudayfa waata ay magaca ay la baxaan muxuu ahay carabtu ay jaahiliga ilal aan ay la baxaanoo qof xudayfa la yidhaha baad arkaysaa marka xudayfa halka laga keenayo halkaas weeyaan waa taskiiru xadaqa siduu arigu geedaha uga hoos si ay u haluusho geedaha dexdooda ee meelaha daldaloolada yaryar uu u maro sidaasoo kale buu arki jiray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh shayطaanka oo subuxtasa usoo dhexgelaya marka kolkaa haddii meel uu ka gala aanu helin ma soo gelayo hadduu meel uu ka soo gala waayana marka waa laga raaxsanayaayo waswaaskiisa iyo beladiis baa laga raysanaya marka waa in laiska kaashado laiska dukaalaysto shayطaanka oo aan la siinin fursa uu dadka muslimiinta ee tukanaya uu kusoo dhex galo oo suntiisa uu ku faafiyo وعنه رضي الله عنه أن رsuل الله صل سلم qاaل أtimu الصف المqdم taam yeela oo buuxiya safka horeeya ثuma اladii yليi haddana ka ku xiga famaa kaana min نqصin wixii jiray ee naqصihi falyakun fi الصف المؤخر ha ku jiro safka ugu danbeeya rawاه أbu dawuud بإsناad xasن xadiidku صaxiix weeyaan sidaa uu sheegay waa ka weya صaxiix weeyaan صxxahu sheekh الألباني في صحيح الجامع الصغير وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم إن اllaha وملaaئكaته يصلوuna عlى مyaamin الصفوف aliya malaa'igtiisuba waxay ku saliyaan صفuufta dhankooda midigtaa rawaahu أbu dawuda بإsناadi عlى شharط مسلم وفيهi رaجuل مkhتلف في twثiiqihi saasuu yidhi alimaamu النawwي رadي الlahu taعaalى عanه isnaadkiisu waa calىa sharطi muslim buu yidhi maca dalika wuxuu sheegay nin mukhtalafu fiihi inuu jiro marka kor hadduu nin mukhtalafu fiihi uu jiro suu ku noqonaya calaa sharطi muslim xadiidka bularta waxaa wariyey abu dawuud iyo ibnu maaja iyo ibnu xibbaan ayaa wariyey waxaana xadiidka xasan ka dhigay almundiri fi tarkiib watarhiib wa ibnu xajar alcasqalaani wa qaala albayhaqiy almaxfuudu yusaluuna cala aladiina yasiluuna الsufuuf sidaas weeyan t maxfuudka yani riwaayadka bishaabi weeyaan riwaayada bishaabi weeyaan oo xataa haddaan alaikum asalam waraxmat ullah <coughs> siduu alimaam nawowi uu yidhihoo inuu xadiidka sanadkiisu saxiix yahay ah taas macnaheedu ma aha inuu matnigu inuu matnigu saxiix yahay kama laazimayso oo shuduud baa ku jira oo marka xuseen maxkuubka ihi waa lafdigaas weeyaan xadiidku marka lafdigiisu wuxuu ahaa sida saxiixa in allaha malaa'ikata yusalluuna cala aladiina yasiluuna sufuuf aliya malaa'igtiisuba waxay u duceeyaan ee ay ku salliyaan andhaho kuwa safka xidhiiriya kaasuna waa kaan soo marray xadiidkii mar dhoweydu aan soo marray ee kun iyo sagaashan ahaa ee lafdigaa ahaa marka xadiidkaasoo lafdigaa leh iyo ruwaadda qaarkood ku gafeen oo sidantada ay u qaateen oo sufuufta hore ay leeyihiin ehm, xadiidka marka sidantada daciif buu ku yahay dacafahu alalbaniy fii daciifi ibni maaja wa mxuu ahayey waxaa isna kaloo wariyay ibn xibaan iyo ضaciif اjaamic صغيr iyo mishkaat الmasaabix intaasba waa ku daciifiyey marka xadiidku lafdidentada daciif buu ku yahay lafdiga صaxiixa ahaa waa kii hore calى ladiina yasiluuna الصfuuf وعن البراء رضي الله عنه qال كنا إdا صلaynaa خلفa رasuuل اللahi صلى الله عليه وaلي وسلم waxaan ahaan jiray marka aan ku tukano nebiga slى الlaه عليه وسلم gadaashiisa axbabnaa an nakuuna can yamiinih waxaan jeclaan jiray inaan midigtiisa ahaano yuqbilu calaynaa biwajhi wejigiisa u nagula soo jeedsado kolka uu soo gadoomo leannahu nebigu sal alla alay slam kolkuu soo gadoomo ee salaada uu ka baxo ee uu ku soo jeedsanayo dadka ma'muumiintaa waa isyar dadbi jiray oo marka wejigiisa mubaaraka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku hagaagi jiray safka midigtiisa marka si uu wejigiisaasu noo soo qaabilo waqtiga isagaa ayaan jeclayn buu dhihi jiray inaan midigtiisa ku tukanno fasamictuhu yaquulu isagoole baan maqlay rabbi qinii cadaabaka yowma tabcadu cibaadaka ama wuxuu yihi tajmacu cibaadaka rawahu muslim marka kaarta salaadaha dabadooda buu ka mid yahay in la yidhaaho rabbi qinii cadaabaka yowma tabcadu cibaadaka sida oo kale dikrinkado rabbi qinii cadaabaka yowma tabcadu cibaadaka ama yowma tajmacu cibaadaka adkaaru noomi walistiqaadna waa ka mid yahay meelo badan bay iska shabahaan adkaarta salaadaha ka dambaysa iyo kuwa hurdada ama kasoo tooskooda rawaahu muslim wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيyh wali wasalam wasitu limaama wasudu lkhalal rawahu abu dawuud dhexdhexe dhexdhexaysiiya oo dhexda iyo bartanka ku hagaajiya imaamka oo daldalooladana awda saas uu wariyey abu daawuud xadiidkaas uu ku wariyey xadiidku daciif weeye xadiidku daciif weeye ma aanu sheegin alimaamu annawowi isagu ma aanu sheegin darajadiisa abu daawuudna sida badan maba sheego kaan aad daciif uusan ahayn ma sheego marka laakiin xadiidku daciif weeyaan oo waxaa daciifiyey sheikh اlalbani fi daciif اljaamiع الصغيir wa daciif abi daawuud iyo غayrkuu ku daciifiyey waxaana weeyaan sababka ku daciifay waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhaha yaxya ibnu bashiir ibnu khallaad iyo hooyadii oo isaguna marka hooyadiisu ka wariya xadiidka kada labadooduba majhuul weeyaan laakiin shatriga ka dambe ee ah sud lkhalal kaasu isagu waa صaxiix oo wuxuu leeyahy shawaahid kaluu leeyahay marka inta iyadoo aan wax shaahida lahayn ee xadiidkaa sanadkiisu daciifka yahay un keliya ku soo aroortay waa wasiqu imaamada marka imaamka bartanka ku hagaajiyo imaamka bartanka isku toosiyo taas iyadu daciif weeyaan oo imaamku hadduu geesgees u badan yahay mualka waxa dhibaataa ah waa inayna lahayn baabu fadli sunani raatibati maca alfaraa'idi wa bayaani aqalihaa wa akmalihaa wamaa baynahumaa sunnooyinka raatibada waxaa la yidhaahaa kuwa la xidhiidha sunnooyinka faraa'idka ah ama ka horeeya qabliyada ah ama ka dambeeya bacdiyada kuwaasaa rawaatib la yidhaahaa marka kuwaasu fadliga ay leeyihiin iyo inta ugu yar iyo inta ugu kaamilsan iyo inta dhexdhexaadka ah kuwaasu ka hadlaya wa can umi اlmu'miniina umi xabiiba ramli binti abi sufyaana radia allahu canhuma qaal سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول ma min cabd msلم ma jiro qof adoon mslimhi ma jiro يصليi للahi taعaalى oo alla tukada kula yوم maalin walbaba ثintay caشhaرaةa رagcaة تطوعا غayra الفريضة oo suno oo faradka aan ahayn labiyo toban ragcadood oo suno ah qof maalintii iyo habeenkii u tukadaa ma jiro ilaa bana allahu lahu baytan fi ljanna ilaa guri buu jannada alla uga dhisaa guri baa jannada alla uga dhisayaa marka kuwaasna marka waxaa weeyaan eh, amase wuxuu yihi o buniya lahu baytun fi janna guri baa jannada looga dhisaa jannadu guri alla uga dhisaa rawahu muslim marka kuwaasu kuwa yihiin ma ayna riwaayadanu ma ayna faahfaahinin oo labiyo toban ragcadood oo farad ah ee sunno aan farad ahayn unbay dhahday haddana halkan waxa uu ku soo